بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الإخوة ودراسينتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ oo aan ugu talagalnay da-yarta iyo waalidiinta iyo mucalimiinta iyo dadka doonaya inay bartaan axaadiid kooban oo saxiixo ah oo si kooban haddanana loo aqriyey waxaanu soo gaadhnay xadiidka koob iyo soddonaad waana darsigeennii toddobaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal lian aquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم حديث كان وحصوص الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحليه نبي يري صلى الله عليه وسلم لأن أقول إن أنكو قوله يعني إن أنكو هدله subxaana allah kelimada walxamdu lilaah kelimada walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar ayaa axabu ilaya waxaa aniga agtayda looga kalgacayl badan yahay mimaa talacat calayhi shamsu waxay qoraxi u soo baxday oo dhan wax alla waxay qorax u soo baxday oo adduunyo ah oo dahaba oo duulaara oo nooc walba aba waxaan ka jeclay inaan kelimaadkan ku qowlo fiiri macnaha meesha ku jira inaan waagu markuu beriyo inaan kelimaadkan ilaahay i waafajiyo oo ayaga aan aqriyo iyo in adduunyo oo dhan la ii soo xareeyo waxaan ilaahay agtiisa ka jeclahay inaan kelimadan la i waafajiyo talow yaa aqriya isweydii ma aqriday saaka ma aqriday haddaadan aqrin hadda aqri subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima talacat calayhi shams subxaana allah ilaahay ceeb ma leh walxamdu lilaah mahadoo dhanna ilaahay keligii baa leh walaa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo koonkani mawjuudun ma ahani ila allah alle xaq lagu caabudo cibaado xaq u leh tabaaraka wa tacaala ma jiro ilaa ilaahay mooye tabaaraka wa tacaala wallaahu akbaru min kulli shay shay walbana ilaahay baa ka weyn kelimaadkaa in lagu waafajiyo oo aad ku ducaysato ayaa wuxuu leeyahay axabbu ilaya aniga agtayda looga kalgacayl badan yahay mimaa talacat calayhi shamsu wax alla waxay qoraxi u soo baxda oo dhan marka xadiidka wuxuu tusaalaynayaa inaan adkaarta barno carruurteenna anaa carabkeennana adkaarta barno oo aan waagu markuu baryo iyo galabkii ducaa maxaa la yidhaha ee ducada niska hore la aqriyo adkaaru sabaax walmasaa inaan mar walba aan ku dadaalno weliba kelimaadkaas ayaga ah waa kanzi cajiib badan weeyaan xadiidka soddon iyo labaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man xamala calayna asilaaxa falaysa mina waman gashanaa falaysa mina rawaahu muslim xadiidkani alimaamu muslim ayaa soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay abu hurayra nabigaa yidhi sala allahu caleyh wasalam man xamala qofka noo soo qaata qofka noo soo xumbaarto oo noo soo qaata calaynaa haddaanu muslimiin nahay muslimiin haddaan nahay calaynaa dushayada haddaanu muslimiin nahay qofka noo soo qaata assilaaxa hub ama qori ama tooreey ama mindi ama sakiin ama budh wuxuu doon ha noqdo ama dhagax wax alla wixii qof muslima wax yeela qofka noo soo qaata muslimiin haddaanu nahay fa laysa minaa annaga naga mid maaha sunnada yada kuma taagna buu nebigu leh sal l slam dariiqa yagana kuma taagna buu nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam xadiid cadiima ah wey waman hashanaa muslimiin haddaan nahay qofkana khayaana beeca nagu khayaana marka wax la kala iibsanayo wax kasta oo khayaano ah noocay noqotaba ha noqoto e eh, noocay doonto ha noqoto e eh, qofkana khayaana falaysa minaa annaga naga mid ma aha khayaanadu wax walbay gashaa kelimadu khayaanay gashaa ficilku khayaanuu galaa bicmushtarku xooluu khayaanay galaan wahaakada man xamala calayna silaaxa muslimiin haddaanahay qofka hub noo soo qaata falaysa minaa annaga naga mid maaha maxaad u malaysa dadka muslimiinta maanta argagixinaya iyo hubka isu soo qaadanaya qabaa'ilka qabaa'ilka u qaadanaya hubka kuwa ismu diin sheeganaya muslimiinta ku laynaya meel walba ku laynaya maalan bismi diinna ku laynaya kullu daalika waciidkan bay soo gudagelayaan nacuudu billahi tabaaraka wa man xamala calayna asilaax haddii aanu annagu nahay muslimiin qofka hub noo soo qaata annaga naga mid ma aha sunnada nabi muxamedna beri buu ka yahay kumana taagna calayhi salat slaam waman hashana qofkana khayaanana falaysa minna marka carruurteen inaan barno khishka iyo khayaanadu inay xaaraam tahay in la islaayo xaqdarro la ysku laayo dhiig xaqdaro lagu daadiyo inay xaaraam tahay wixii xaqa sharciga ayaa looga dambaynayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka soddon iyo saddexaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalama qaal idaa maata alinsaanu idaa maata alinsaanu inqaaca inqataca camaluhu ila min halaain ila min sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah ya allah maa acdama maxaa ka weynan badan xadiidkani rawaahu muslim muslim baa soo saaray xadiidkan min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala can abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam idaa maata alinsaanu qofku haddii uu dhinto inqataca camaluhu camalkiisu waa go'aya mar hadduu qofku dhintay salaad dambe ma tukanayo soom dambe ma soomayo sadaqabad dambe ma baxsanayo wahaakada inqataca camaluhu ilaa min halaahin saddex camal laakiin ma go'ayaan asagoo qofku qabriga ku jira ayay koontadu ugu shubmaysaa koontada aakharo lacag baa ajir baa ugu shubmaya koontada aakharo qabrigiisa ayaa loogu nuurinayaa maalinta qiyaame ayuu ku badbaadayaa ma jeceshahay saddexdaa inaad ogaato saddexdaa inaad ogaato ma jeceshahay laakiin shaqo adag bay kaaga baahan tahay shaqo adag bay kaaga baahan tahay shaqo ayd qof walba wadagaari dadku wada gaari karaana ma aha rabbigaa weydiiso inuu kugu daro kuwa ayagoo qabrigooda ku jira ajirku u soconayo mushaarku u soconayo qabrigu ugu imaanayo loogu iftiiminayo loogu nuurinayo xidigo loogu samaynayo dayax aan kulayn lahayn ilaahay kuwa ha nagu daro tabaaraka wa tacaala mar labaad ma jecesha inaad ogaato haddaan kuu sheegayaa fiiri hadda ilaa min sadaqatin jaariya sadaqo aan kala go'aynin aynin ashyaada maguurtada loo yaqaano qofkaa sadaqaysta intuu noolaa masaajid baad dhistay inta lagu tukanayo ceel baad qoday inta biyihiisa la cabayo wad adiga beer baad waqaftay inta midhaheeda la cunayo xataa shimbirta cunaysa shimbirta qoollayda iyo kabarayda iyo xataa shimbirta cunaysa xataa qofka musaafirka iska socda xoolaha cunaya waxyaalahan duulduula ee hawaamta ee duulduula hadday wax ka cunaan maalinta qiyaame miisaanka xasanaadka adigoo qabriga ku jiray sadaqadii kuu soconaysaa allaahu akbar ilaa min sadaqatin jaariya sadaqo aan kala go'aynin oo sadaqa jaariya loo yaqaano qofka sadaqaysta fahanii'an lahu asagoo qabriga ku jiruu mishaar ku soconaya labo aw cilmin yuntafacu bihi cilmi baa dad bartay lagu intifaacay bimacnaa kitaab baad qortay kitaabka inta la akhrisanayo ajirkii baa kuu soconaya muxaadaraad dhigtay muxaadaradaasi inta la dhegaysanaya la daawanayo ajir baa kuu soconaya adiga socodsii cilmigu doon ha noqdee cilmi adduunye iyo aakharaba cilmiga ay bini aadam ka faa'iidaystaan oo ay ku intifaacaan adiga wanaag baa kuu soconaya laakiin cilmiga ugu cajaa'ibsan waa cilmiga diinta qur'aanka iyo sunnada idan culummadii muslimiinta yaa bal cilmigay nooga tageen fiiri ee hadda aan akhriyayno hadda aan akhriyayno hadda kitaabkan aan akhriyayno dhallinyaro yaryar baa isku soo aruuriyey boqol xadiid bukhaari bay galeen muslim bay dhex galeen kadib bay dhowr xadiid boqol xadiid iyo boqol iyo boqol kale ay u arkeen bulshadu inay anfac u sii leeyihiin ayay soo aruuriyeen ajir ma u soconaya inta boqolka xadiid la aqrinayo ilaahi nagu daro tabaaraka wa tacaala kuwa cilmi laga dhaxlo kutub laga dhaxlo cilmi laga dhaxlo ilaahay hanagu daro tabaaraka jala wacala waatana daai ku weydiiyoonku idhi diyaar mau tahay inaad qoladaa ku darmato shaqay u baahan tahay marka midka ugu dambeeya aw waladin saalixin yadcuu lahu ma ahane ilmo wanaagsan baad tarbiyaysay ilmo ayaad barbaarisay diintaad ku barbaarisay qur-aankaad ku barbaarisay sunnadaad ku barbaarisay jacaylka nabi muxamed sal ly slam jacaylka allah tabaaraka wa tacaala jacaylka muslimiinta xusuusashada maalinta qiyaamo qof cibaada ahlu cibaado abaad ka soo saartay qof ahlu taaca baad ku dadaashay inuu noqdo ilaahayna waa ku waafajiyey ilaahayna waa kaa aqbalay in alla intaad qabriga ku jirto kaasaa kuusoo ducaynaya haa waa kuusoo ducaynayaa sadaqadu kuusoo bixinayaa allaahuma akfir lahuma ilaahay hooyadii aabbahay u naxariiso sadaqadiibuu kuu bixin waxbuu kuu waqfi inta uu shaqaynayo shaqadaa qayb baad ku leedahay asagana waxba lagaa nusqaamin maaha adiguna waxba lagaaga nusqaamin mahayo alxamdu lilaah waxaad awoodi weyday sadaqo jaariya inaad samayso waxaad awoodi weyday cilmi lagaa dhaxlay inaad ka tagto ma barbaarin kartaa ilmo maanta ilmaheenna maxaan ku barbaarinaa cunto iyo cabitaan iyo dhar maxaa ku barbaarnaa ilmaheenna ilmahani si uu kugu soo du markaanu ka tagnay qaabkii tarbiyada loogu talagalay maxaa dhacay ilmaheen inay dhiikar nagu ridaan oo ay sokor lagu ridaan oo ay madax xanuun nagu ridaan oo isay markay yaryaraayeen saan oga fikiraynay ayagoo soddon jirro ah inaanu ka fikirno maxaa waa criminal wuxuu ku jiraa xabs waxba kuuma qabanayo gurigu kuu dhex jiifaa asagabaa sidai xoolihii raacaysaa lianna aasaaskii hore ilaa man raxima rabbi ilaa cidduu alla waafajiye mooyaan aasaaskii hore ayaad ka tagtay tarbiyadan khalad ka fahamsanayd ilmo kori waa la dhalaye dhal waad korisay maxaa ka dambeeya taa weeye midda la doonayo waalid walba inuu ku xisaabtamo macallin walbana inuu qaabka wax u tarbiyeeyo ilmo waalidkood anfaca inuu ku dadaalo inay soo baxaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala baa nabigu sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaath ilaa min sadaqatin jaariyatin أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له xadiidka soddon iyo afraad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah rawaahu muslim xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu muslim raximahu allah min xadiii abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqinuu u dhaha mawtaakum kuwiina dhimanaya markuu malku mowdku qofka ku soo xaadiro oo qofka aad aragta inay khalaas naftu ka sii baxayso ila dad baa yaqaano aad u yaqaanee waxaad agtiisa intaad soo fadhiisataan ama soo istaagtaan waxaad dhahdaan laa ilaaha ila allah kelimadaa ku agdhaha maxaa dhacay nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka kelimada u dambaysa ee carabkiisa ka soo baxaysa ay noqoto laa ilaaha ila allah khaatimo wanaag bay tilmaamaysaa xusnu lkhaatima bay calaamad iyo deliil u tahay allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka jala wacalaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa inuu xusnulkhaatima uu nagu diro carabka iyaga kelimada u dambaysa ee ka soo baxaysana uu ka dhigo laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu allah laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah u laqina kuwiina dhimanaya oo agtooda ku dhaha laa ilaaha ila allah walidaalika baa nabiga calayhi asalaatu wassalaam wiil yuhuudi oo deris ahaayeen baa xanuunsaday markaasuu nabigu intuu soo booqday ayuu yidhi yaa ghulaam qul laa ilaaha ila allah war waxaa dada laa ilaaha ila allah wiilkii aabihii oo dul taagnaa buu fiiriyey markaasuu ninkiina wuxuu ku yidhi atic abalqaasim calayhi asalaatu wassalaam nabi moxamed warkiisa qaado markaasuu wiilkii wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah uma maata waa dhintay markaasuu nabigu intuu aad u farxay ayuu yidhi alxamdu lilaah aladii anqadahu min annaar ilaahayga waxaa mahad iskale naar ka badbaadiyey idan kelimadan waa kelimadii adduunka loo soo diray waa kelimadii ambiyada loo soo diray quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu waa kelimada islaamka lagu soo galo man shahida an laa ilaaha ila allah وأن محمدا ana ciisa wa ana aljanna الجنة ana النار yani ilaahay tabaaraka watacaala tacaala wuxuu u ballanqad inuu janno gelinay qofka kelimada u dambaysa ee adduunyada hadduu kaga baxo uu janno gelayo walow naarba ha lagu soo abaalmariyee oo dembiga ha lagaga soo dhaqee laakiin inuu naarta ku waaraya u diidaysa waa kelimadan ayuha alaxiba laa ilaaha ila allah xadiidka soddon iyo shanaad waana xadiidka ugu dambeeya darsigeenna toddobaad maanta can abi hurayrata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم xadiidkan imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam man kadaba calaya qofka anigoo nebi maxameda igu been abuurta oo waxaanan anigu dhihin ii tiiriya oo yidhaahda nebigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam mutacammidan asagoo kas iyo olokacna u samaynaya oo hilmaanaynan ahayn ama carab kaga dhicin ama lagu qasbinoo ikraah uusan ahayn qof lagu qasbay uusan ahayn ilaa aakhirihi mutacammidan kas buu u leeyahay wuu og yahay xadiidkan inuusan nabiga dhihin sala allahu aley wasalam laakiin boosku ku buuxsanaya a wuxuu diidayaa in la dha waxma garanayo laa ilaaha ila allah laa aclam dheh laa aclamu min alcilm waxaan ma garanaya cilmigay ka mid tahay bal waa nisfu alcilm bal waa nisfu diin tacalam laa adri fain qulta laa adri callamuuka xataa tadri wain qulta adrii sa'aluuka xataa laa tadrii waxaad barataa waxaan ma aqaano waxaan ma aqaana baro fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaada garanayn culimmada weydii laakiin kibriya intuu ku galo intii wax lagu weydiiya inaad isdhahdo intaad dhihi lahayd ma garanayo wuxuu sheeg oo nebi maxamed ku been abuuro sala allah alay wasalam waa arrin khatar ah waxaad noqonaysaa lukac binu kuwii ku been abuuran jiray axaadiida rasuulka dejin jiray jaabkooda ka dejin jiray calayhi salaatu wasalaam falilaahi alxamdu walminna culummo ayuu noo soo saaray qadiiman wa xadiidan kala saarta kala shaandhaysa axaadiidan saxiixa iyo midda daciifka iyo midda makduubun calaa rasuuli kuwa nabi moxamed lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamida haye abaalkiisaan doonaynaa nabi muxamed baa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falyatabawa ha u diyaargaroobo diyaargarow maqcadahu makaankii iyo booskii uu ku lahaa min annaar waa u diyaar booskii uu naarta ku lahaa waa uu diyaar eh ha u diyaargaroobo kolba wuu gelayaa e. walidaalika ixdaaru ayuha alikhwa nabi moxamed wuxuusan dhihin ha dhihin calayhi salaatu wasalaam ha ku been abuurani nabiga calayhi salaatu wasalaam laa aclamu dheh haddaada wixii aada garanaynin amaa inaad nabi maxamed wuxuusan dhihin aadan dhihin aad dhahdo wuu yidhi waa waxyaalaha ilaahay looga fogaado ilaahay rasuulkiisa lagu been abuurto wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun waa dunuubta waaweyn wey ilaahay rasuulkiisa in lagu been abuurto hadhihin haadaa xalaalu wa haadaa xaraam hadhihin nabigaa xalaal iyo xaaraam yidhi litaftaruu cala allahi alkadib adigoo ilaahay rasuulkiisa ku been abuuranaya man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar allahu tabaaraka wa tacaala as'al ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu qalbigeenna u furo axaadiidta rasuulka jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam difaaca sunnada nabiga difaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu quluubtayada u furo carabka iyagana u dhigareeyo si aan oga difaacno nabiga iyo axaadiidta beenta ee lagu duldejinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlu bidaca iyo ahlul ahwaaga wamaa akhar maxaa badiyo aad iyo aad bay u badan yihiin ayaa alaxiba intaannu kaga kulmayno darsigan midka xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabara